يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان mararka qaarkood waxaa dhacdaa in ay madax xanuun madax xanuunkan maanku ama madaxu uu isku bedelo waxyaabo kale oo xanuun jidhka ah oo qofku ka cawdo uun madax xanuun jidh xanuun lafa xanuun oo dhakhtar kasta u geyso oo kaaga dhammaato lacagii oo laga yaaba haddii si yaroo fiican aad u dhegaysatid qofka aad ogaanaysa in waxaan haya ayna ahayn lafa xanuun iyo madax xanuune ay tahay wax kaloo xagga maskaxda ah yaa qowmanaa hubbuu linasri ilaahikum wanabiyikum washariicati alixsaani acuudu billaahi min alshaytaani alrajiim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولوا حين كجرا darsiyadii iyo casharadii aynu ka qaadanaynay xanuunnada ruuxda ku dhaca waxaynu beryahan oo dhan ku jirray xanuunnada ruuxda ku dhaca qaybta ay keenaan sixirka iyo jinka iyo isha xanuunnada ruuxda ku dhaca jin iyo sixir keliya kuma yimaadaan eh, asbaabo kaloo fara badan bay ku yimaadaan oo ay ku iman karaan taasina waxay u baahan tahay cid aqoon u leh oo waxaan kala saari karta in wax laga weydiiyo waxaan caawa marti noo ah masaajidka calimataan oo dalabkaygii aqbalay inuu aqoontiisa wax naga siiyo oo aqoontiisa aynu ka martinay si sharaf lana noo ajiibay doctor yacquub aw aadan cabdi doctor yacquub aw aadan cabdi wuxuu ka qalin jabiyey eh, jaamacaddii soomaaliya jaamacaddii qaranka qaybta caafimaadka sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii ayuu jaamacadda ka qalin jabiyey dabadeedna wuxuu aqoon dheeraada ka helay siddeetan iyo saddexdii dalka swiden isaga oo ka soo bartay aqoonta la yidhaahdo clinical farmacology waa cilmi lagu barto daawada iyo manfacadeeda iyo sida qofka bini aadmiga ah loo siinayo iyo dhooskaysanka laga siinayo iyo madaraadka ay leeyihiin cilmigaasuu ku takhasusay dabadeedna wuxuu ku soo noqday dalkii soomaaliya muqdisho halkaasuu jaamacaddii soomaaliya macallin ka noqday waa siddeetan iyo afartii markay taariikhdu ahayd inta ka bacdi markay taariikhdu ahayd kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ilaa iyo kun kun kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii kun sagaal boqol sagaashankii inta u dhexaysay wuxuu diyaariyey b eh, h d buu ka diyaariyey mowduuciisaas marka kow iyo sagaashankii markay noqotay ayaa wuxuu dib ugu laabtay markii dagaaladii soomaaliya ay dhaceen sweden buu dib ugu laabtay dabadeedna wuxuu go'aansaday inuu aqoon u yeesho cilmiga maskaxda iyo maanka cudurrada ku dhaca waa labadii kun ilaa labadii kun iyo shantii shantaas sannadood wuxuu diyaarinayey aqoontii iyo cudurrada ku dhaca maanka ayuu diyaarinayey ee wuxuu dalkeenna ku soo noqday laba kun iyo siddeed iyo tobankii isagoo garowsaday aqoontiisa iyo cilmigiisa inay ummaddiisa u baahan tahay dabadeedna halkan uu ka howlgalay dictoorku wuxuu abaabulay inuu dhiso haddii alla ka yidhaa yidhaahdo isbitaallo iyo mu'asasaad caawiyo dadka maanka wax ka wax ka qaba ayuu aasaasay kun sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa iyo labadii kun iyo toddobadiina wuxuu la taliyo u ahaa w h o hay-adda caafimaadka adduunka ayuu la taliyo uga ahaa faniyada iyo aqoontaa uu takhasuska u leeyahay doctor yacquub aw aadan cabdi yacquub aw aadan cabdi jaamacadaha dalkeenna somalilan waxbuu ka dhigay waxna wuu ka dhigaa buugaag fara badanna wuu qoray oo mowduuciisa ku saabsan iminkana wuxuu la shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka qaybta dhimirka waa ninka haysta haddii alla ka dhigo doctor yacquub kolley weli maxfalkan oo kale oo masaajid dhexdii ah ee lagjar kama jeedinin dabcan marka waxoogaa wuu yaro qaloonayaa wuxuu aad geesi ugu yahay maxfallada furan ayuu geesi ku yahay laakiin hadda waxaad moodaa shimbir yaroo la soo qabtay ayaad moodaysaa dictoorka laakiin waxaan leenahay uun dadkaad la hadli jirtay un weeyaan dadkani haddii aan la yidhaahdo waxaan dictoorka u xulannay aniga iyo dictoorka wada shaqayn baa naga dhexaysa wada shaqayn xagga caafimaadka ah waa isu diraa wixii xanuunna ah Eh, waa isu gudbinaa taa macnaheedana waxaan eh, u wadaa in cilmiga saliimka iyo caqliga saliimka ah iyo diintu marnaba aanay iska hor imanaynin eh, marka waxaan jeclahay habeennadii dhoweed waxaan idinku yidhi ruuxa cilaaj furanaya waxaa lagama maarmaana inuu aqoon u leeyahay cudurrada maanka ku dhaca iyo maxay maxaa keena asbaabta ay ku yimaadaan waa maxay sidee loola tacaalaa oo aanu mar walba xoogga saarin un jin iliya sixir inta ay ka keenaan beersanjaydka xanuunadaas ay jiniya iliya sixir ay ka keenaan ilaa boqolkiiba labaatan bay noqdaan inta kale oo dhan waa xanuunnada uu digtoorkani ku takhasusay asbaabo fara badan baana maanka wax u dhimi kara qofku haddii nafaqadu ku yaraato iyo waxyaaluhu cunayo fitamiinaadku hadday ku yaraadaan macaadinta kale hadday wax kaga yaraadaan haddii haddii alla ka dhigo qofka bini'aadmiga ah hormoonnadiisa jidhka ku jira hadday wax ka khalkhalaan asbaabo fara badan baa maanka wax u dhimi kara kaneecada wax u dhimi karta tayfoodhka wax u dhimi kara sifiliska wax u dhimi kara xanuunno fara badanoo maanka khalkhaliyaa badan marka caawa waxaan marti u nahay doctor yacquub oo klinikalna ku leh hargeysa gudaheeda dad fara badanina ilaahay ugu soo dhex mariyey caafimaadka ayaa waxaan leenahay bal aqoontii ilaahay kuu dhiibay ee tobannaankaas sannadood aad baranaysay ummaddii aad u soo baranaysana ay tan tahay haddii alla ka dhigo inaad balfaham siiso muxuu yahay saykaatri sidee buu ku yimaadaa asbaabta uu ku yimaado waxaa kaloon isku dayi doonnaa insha allah inaan fursad idin siiyo ilaa shan iyo toban daqiiqo ah oo aad digtoorka su-aasha aad ah rabtaan aad weyddiin kartaan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, sheekh maxamed u kaftamo wuxuu hi waa shimbir yaroo lasoo qabtay waxaan u malaynayaa da-dii la baqayay waan dhaafaan malaynayaa <laughs> eh, in badan baan soo joogay runtii eh, nin weyn baan ahay waddan dibadeed iyo waddan gudaba waan ka soo shaqeeyey waxna waan ka dhigay habase haatee mid waliba way kugu xusub tahay waa run weeyaan marka ugu horreysa ilaahay baa mahadle Eh, runtii eh, masaajidkan quruxda badan leh eh, intiinaasoo muslimiin ay ku tukanayaan aada iyo aad ayaan ugu mahadsanah tihiin anugu faraxsanahay marka labaad waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa sheekh maxamed ismaaciil oo ah sheekh aadaan u jecelahay runtii waa musheekhdii ugu horreysay ee bartay markaan kusoo laabtay dalka waa sheekh aadan u qadariyo waa sheekha waa sheekhyada faradkutiriska ah ee jecel in edakhaatiirta iyo culimmadu wada shaqeeyaan marka laga hadlaayo xanuunada maanka runtii waa loo baahan yahay dadkeenna fara badan ee madaxa ka xanuunsanayay labadaba waa u baahan yihiin diintana waa u baahan yihiin in lagu daweeyo cilmigan kale ee cilmigan kale aqoontan kale ee dibiddaan ka soo baranayna waa loo baahan yahay markay labadaas iskaashadaanna ka sii fiican oo wanaag badan iyo caafimaad badan baa usoo kordhaaya maxaan ku dhaha bukaanka haddaan taa ka sii gudbo cudurradan maanku maxay yihiin haddaan u gudbo waxaa laga yaabaa haddaan sharax isdhaahdo maantoo dhan idii sharxo waxaa laga yaabaa inaad ku wareertiin habase haatee xanuunada maanku wax weeyaan wax qof walba taabanaaya waa wax laga yaabaa intiinan meesha ay hor joogtaa ee kuwo badan ay guryahooga joogaan dad xanuunsanaya oo madaxa ka xanuunsanaya ama silsilad ku xidhan amaba iska fiican oo laakiin haddana ay og yihiin inay wax ka dhiman yihiin waxaan rabaa inaan masale yar oo idin taaban karaa intaan idiin sharix odan lahaa waa sidaa waa sidaa waa sidaa masale yaryar oo laga yaabaa inay idin taaban karaan oo tahin ah masaasaa inaan idila soo idinla wadaago masalan waxaad ka soo qaadaa <clears throat> waxaad haysataa waalid baa tahay waxaad dhashay wiil wiilkaasi waa soddon jir waad ku soo dadaashay jaamacaddiisiibuu ka baxay jaamacaddu ka baxay kaba soo qaad wuxuu bartay dhakhtarnimo dhakhtarnimadiisa uu ka baxay alxamdulilah reerkao dhan way wada farxeen shaqo wanaagsan buu haddana helay iyadoo reerku wada faraxsan yihiin oo sidaa reerku uu nabdoon yahay laysleeyahay aabbuhu isleeyahay allaila haddaad nasan waxaa dhacday in maalmaha maalmo ka mid ah au arkay wiilkii oo aan wiilkaa u yaqaana yn ahayn wiilkaa akhlaaqda fiicnaa wiilkaa intaasoo dhan ku soo tabcaayaan ahayn wiilkii oo hurdo aan seexanayn socodkiisu badan yahay hadalkiisu badan yahay diiqad fara badan keenay ee mararka qaarkood ku hadlaaya waxyaaba aan aabbuha ah uu rumaysan karayn marmarna is odhanaayo malaha waa run waxaa dhici karta inuu hameed fara badan kala aabbihi kala sheekaysto aw reerka u soo fandhigo farxad badan oo aan looga baran oo xaddhaafa ah. inuu yidhaahdo dhibaatooyinkayna haysto somalilan oo dhan waan xalilayaa anaa xal u ah inuu yidhaahdo waddooyinkeenna wada burbursan oo dhan dhowr wiig baan ku samaynayaa inuu bangiga tugu yidhaho waxaan rabaa in lacag la imaahiyo bil gudaheed baan iskaga bixinayaa dhowr malyuun ha la imaahiyo anaa waddooyinka dhan inoo samaynayee waxaa dhici karta inuu dee eer u tago u yidhaahdo kuwan diyaaradaha gooya tigidhada u yidhaahdo iibiya oo loo gooyo oo haddana mid kale u tago u bedilo diyaaraddii mid kalaan goosanaya u yidhaahdo inuu yidhaahdo waxaan rabaa inaan u dhoofoba markuu halkan wax dadku dhegaysan waayaan inuu yidhaahdoba waxaan tegayaa jabuuti oo madaxweynaha jabuuti baan rab weydiisanayaa caaw sidii hawlahan aan madaxhan hayo aw iga caawin lahaa amaba warqadaba aw qoro uu madaxweynaha maraykanka u qoro yidhaahdo waxaan rabaa nin saasaan ahay kartidaasaan leehay waxaan rabaa waddankan maskiinkeen waxba aanan qabsanin wax u qabto si deg dega markaa waxaan rabaa in la caawiyo waa xaaladaha wareerka qaska ee faamiligoo dhan qas gali karo shaqadii buu joojiyey wuu dagaalamaya haddii lala hadlo waa xaaladaha ee had iyo jeer dhaca ee lala kulmi karo ee lagu magacaabo xanuunada maanka waxaa dhici kartaa wiil iyo gabadh isjecel isguursaday ilaahay calabka iskugu daray reerkooga isku haneeyeen reer dhistay faraxsan habbiya oo muugtahay isma isle alleela wax idinka maqani maanta ma jirto wax yar kadibna ilaahay siiyey carruuroo ilmihii u horreeyey u uurgalay kadibna si caafimaad qabta ay ku umushay lix wiig markay gabadhii umul ahayd ay gabadhii bilaabantay inay aw nink wiilkii jeclaa gabadha uu ka dareemo murugo gabadhii oo murugaysan gabadhii wax alla wax ka maqani ma jirto aw inankii yaabo gabadhii ay hurdadii ka yaraato gabadhii ay diiqad fara badan yeelato gabadhii ay cabasho fara badan oo xaddhaafa oo inankana ka cabanayso nafteedana ka cabanayso meelo fara badan ay yeelato inuu arko gabadhiise u joogto iska ooyeysa oo hin meel alla meel aw saaro awna garanaynin waxaa dhici karta maamulkeedii inantaasi inuu hoosu dhaco oo hawlgal hawlqab howlqab ay ay noqoto oo wixii uu ka filanaya guriga wax laga qaban lahaa xitaa ilmaheegii maamuli kara weydo waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid inay ninkii ku tidhaahdo ilmahayga qaad oo markii loo sii gudagalaa ay noqotay inay u baqday inay ilmaha disho waa xaaladaha maanka ee had jeer lala kulmo annagana noo yimaado weeyaan waxaa dhici karta iyaduna in inan aad jeceshahay oo iyaduna masalan ka soo qaashireen toban jira oo iskuulka aada ugu fiican oo loo wada hanwen yahay mar qura ahaato ina bilowdo in ay wax kastoo qabanayso ay ku qaadato saacado ay suuliga tegto oo markay soo maydhanayso saacadna ay ku jirto oo subaxdii reerkoo dhan kuyuu galaan oo albaabkeeda lagu garaaco oo ka soo bixi weyda oo markay soo baxdo la dilo la canaanto la fahmi waayo waxaa haya ay ku qaadato maxaan ku dhaahdaaye markay weysaysanayso saacadna ku qaadato inay weysaysato salaadda markay gasho ay ku qaadato laba saacadood in hal salaad tukato ayaa dhici karta iyaduna waa xanuunada ku soo mari kara ee reerkii oo dhan wareerin kara iyo taasoo ka sii daran taroo maxaa dhacay oo reerku su-aalo fara badan oo xaddhaahiba isweydiinayaan waxaa dhici karta iyaduna gabadhaad dhashay oo aad ilaahay qurux siiyey ood aad iyo aad ugu hanweyn tahay inay maalin maalmaha ka mida ku tidhaahdo waan fool xumahay cid fool xumi ma jirto aad ku qososhid adoo waalida ama hooyada ay ku qososhatay naanagati wax alla waxaad ku hadlaysa waa wax aqliga gali kara maahee qofkii a u sheegta waa uu ku qoslo inantii wax alle waxa daaweyn magaalada ay soo qaad sidasu qurxin lahayd ay nolosheeda dhan ku mashquusho wejigeega iyo jidhkeega se u bedin lahayd ay oydo ay diiqadooto ay iska qarisho dadka kale oo ishagoogto iyadoon awal hagoogan jirin ay ishagoogto hagoog xitaa indhaha ay qarinayso iyadoo ka baqaysa ama iyadoo qarinaysa foolxumadeeda waa tii gabadhii ilaahay quruxda siiyey dhinac kastoo laga eego gabadhii waxa dhacaysa in hurdadii ka yaraato in miisaankeega hoosu dhaco ilaa xad in ay ku fikirto inay isdisho iyadoo ka fikiraysa isle waan fool xumahay waa dhibaatooyinka ama waa xaaladaha eh, caafimaad darro ee maanka ka dhaca taas waxaan rabaa in aan gogoldhagu gogoldhig ugu dhigo ee maxaanku dhahdaaye xaaladaha caafimaadka maanka ee dhaca ee guri walba ka dhici kara iyadoon guri walba ayaanan odhanayn laakiin guryaha qaarkood ka dhici kara mararka qaarkood wareer ku noqoto ehelka mararka qaarkood walbahaar ku noqoto reerkoo dhan reerkoo dhanna runtii u horseedi karta mararka qaarkood burbur haddaba xanuunada maamku maxay yihiin xanuunada maamku waa sidoodaba waxa weeyaan waa xaalad caafimaad darro waa xaalad caafimaad darro oo qofka ku samaysay isbeddel isbeddelkaasoo ka imanaya ee xidhiidhkeennan aan la xidhiidhayno adduunyadan inagu wareegsan oon kula xidhiidhayno dareennada ilaahayna siiyey oo imisa ah shanta ah waa arag waa maqal waa oris waa dhadhan iyo waa dareenkan ilaahayna siiye waa shanta xaal ee aan ku dareen xubnood ee dareen wax kula dareenno dareennadaas ayaa isbeddel ku imanayaa fikirkii qofka ayuu ku imanayaa isna isbeddel waxa kaloo wax ku imanayaa isbeddel ee maxaanku dhaahdaaye ee dabeecaddii qofka habkuu u dhaqmaayo qofku ayaa isna ku imanaya dabeecad ee isbeddel ku imanaya isbeddelkaa ku yimidda qofku waxay u horseedaysaa xidhiidhkii bulshada awla lahaa inay qasanto ay isbeddisho hebelkii la yaqaanay inuu noqdo hebel kale inuu noqdo waxqabadkiisii ninkii hawsha laga sugaya wax qabsan jiray inuu hawlqabadkiisii isbeddelo oo hay hoos u dhacdo waa tilmaamta kooban ee lagu magacaabi ee la odhan karo cudurka maanku muxuu yahay cudurka maanku xaquuqooyin xaqiiqooyin jira oo adduunkao dhan laga yaqaano ayaan jecelahay inaydila wadaago xaqiiqooyinkan waxaa ka mid a ah, waxa la aaminsan yahay oo cilmi ahaan lagu aaminsan yahay in shantii qof yacnii xanuunka maanku waa xanuun ummadda aada ugu jira waxa la aaminsan yahay adduunka oo dhan shantii qof ee meel joogtaba mid ka mid ihii inuu xanuunkaa qabo ama noloshiisa mustaqbalkiisa uu ku dhici doono waxa weeye ilaa ilaa nus malyuun qof in ku dhow ayaa la aaminsan yahay inay xanuunka maanka maanta qabaan adduunka o dhan ka marka la eego cudurrada maanku waxay ka mid yihiin xanuunada naafeeya ee qofka bani aadanka markaan leenahay naafeeya waxa weeyaan micnihii qofka awna shaqaysan karayn aanu wax qabsan karayn ee laga yaabaa inuu jiifo uun xanuunnada maanku waxay u horseedaan qofka inuu dhinto dhimashadaas waxaa ka mid a qofka dadka xanuunada maanka xanuunsanaya sida badan ma raagsadaan hadduu macaan ku dhaco ama dhiigar ku dhaco ama infection kaleba ku dhaco ma raagsadaan caawimo dadka ehelkuna madaxiisa unbay ku mashquulsan yihiine laga yaabaa inayna dari in xag kale caafimaadkiisaa kale daryeelinba markaa sida badan dadka madaxa ka xanuunsanayay hadday dhintaan waxay u dhintaan xanuun madaxa uma dhintaan ee waxay u dhintaan xanuun jidhka ah ayay u dhintaan cudurama maanku waa cudurro aan lahayn dad gaara cudurada maanku lama odhan karo hebel inuu yidhahdo ree hebel baan hoo dhacaayo ama anuu saasaan hoo u dhici maayo cudurada maanku waddamada soo koraaya iyo waddamada horomaray intaba ay ku dhacaan cudurada maanku ninka faqiirka iyo ka taajirka intabay ku dhacaan cudurada maanku ka sheekha ah iyo ka suuqa ordaaya labadaba way ku dhacaan cudurada maanku dumarka iyo caru iyo ragga intaba way ku dhacaan cudurada maanku caruurta iyo dadka waaweyn intaba ku dhacaan marka waxaad arkaysaa waa xanuunka qudhahaateen cidda seegeyn aan waxbana seegayn jidhkeenna marka waxa weeyaan runtii waa dhibaato aad iyo aada u weyn somalilan haddaynu eegno cudurrada maanku meel walba way joogaan waad ku aragteen guryaheenna dad badan oo lagu hayaa jira dariiqadeenna dad badan oo yaacayo qaawan baa jira cilaajadeenna dad badan oo kumaankun dhaafaya oo lagu hayo oo kuwo badan silsilad ku xidhan yihiin baa jira cusbitaalladeenna dowladda kuwo badan oo lagu hayo oo lagu daweeyaa jira marka wax weeyaan somalilan cudurrada maanku way ku badan yihiin habase ahaatee cilmi baadhis sugan oo sheegaysa inta qof ee cudurrada maanka u xanuunsanaysaa ee ma jirto haddaba haddaynu sii wadno Eh, cudurada ma cudurrada maanka maxaa keena waayo waa su-aal haddiya jeer las weydiiyo eh, cudurrada maanka horta marka ugu horraysa waa isbeddel ku dhaca kimikada ama kimistriga ama dheecaanada maskaxdeennu ku shaqayso ama neerbeeyadeennu ku shaqeeyaan isbeddel ku yimaada ama dheeli ku yimaada ayaa keena in cudurrada maanku ay yimaadaan masele waxaa la aaminsan yahay dhibrashankoo kale qofka ku dhaco inay maadooyin ka mida maadooyinka neerbayaasheenna ku shaqeeyaan oo serotaniin oo kale la yidhaahdo inay hoos u dhacdo dadka xanuunada kale waalnida kale qabee sida skisofreniyado kale waxaa la aaminsan yahay doobaamiinto kale maadada la yidhaahdi inay qasanto marka waxa weeyaan waxa isbedelaa isbedel baa ku yimaadaa dheecaanada maskaxdu ay ku shaqaynayso ayay ku dha ayuu isku yimaadaa isbedil dheecaanadaasna waa wax la taaban karo oo la ogaan karo oo cilmi ahaan iyo research ahaan lagu ogaadin laakiin maanta aan la gaadhin in shaybaar lagu baadho aan weli la gaadhin haddaba maxaa maadooyinkaa hoosu dhigay ee ku dhowdu laisweydiin karaa marka markii la baadhay ee laysyidhi waxaan maxaa hoosu dhigaya maadooyinka ama dheecaanada maxaa hoos u dhigaya arrimo fara badan ayaa laysla gartay arrimaha wax ka mid ah hidaraac oo kale waayo waxaa la ogaaday faamiliyada qaarkood inuu ku badan yahay xanuunkani waxaad arkaysa faamili toddoba qof ay ka xanuunsanayaan waxaad arkaysa faamili saddex qof ay ka xanuunsanayaan waxaad arkaysa faamili awowgii iyo inakiisii iyo inankiisii awowga u ahaaba ay wada xanuunsanayaan ama inatiisiiba xanuunsanayaan markaa way jirtaa xanuun walow xanuunoo dhan guud ahaan aw hidaraac yahay haddana xanuunada maankuna waa sidoo kaleo hidaraac way noqdaan laakiin markaan leenaha waa hidaraac micnaheegu maaha qasab aniga aabbahay hadduu madaxa ka xanuunsan jira maaha qasab inaan aniguna qaado laakiin dadka kale aan uga nugulahay weeye waanu nugulahay marka haddii awowgey ama aabbahay madaxa ka xanuunsan jiray waxaa dhici karta haddii xaalad adag aan la kulmo oo nololeed oo masalan aad u adag waxa laga yaaba inuu xanuunka soo baxo ayaa dhici karta Eh, waxyaabaha kale keeni kara waxaa ka mid a ah, eh, ilmaha eh, oo aw dhaawac soo gaadho markuu aw uurka ku jiro waad ogtihiin ilmuhu sagaal bilood buu hooyada caloosheeda ku jiraa kadibna wuu dhashaa yacnii ilaa intaad koraysid wax weeye rafaadunbaad dhex maraysaa marka dhibaatooyinkaasoo dhan gaar ahaan markuu ilmuhu caloosha ku jiro hadduu dhib la kulmo ama markuu dhasho qudheeda way u horseedi kartaa cudurrada maanka raadna way ku yeehan kartaa markuu weynaado barbaarinta carruurtu qayb weyn bay ka qaadataa caafimaadka maanka marka ilmuhu markuu yar yahay ee u nugul yahay xanuunada maanka haddii la dilo haddii si xun loo dilo haddii la canaanto canaan fara badan quursi fara badan yaraysi fara badan xaqiraad fara badan jacayl la'aanu ilmuhu awna wax jacaylaba helin waxa weeyaan waxyaabaha ugu waaweyn ee u horseeda ee nolosha dambe ilmaha raad ku yeeshaa markuu weynaado dhibaatooyinka kale ee iyaguna dhici kare keeni kare waxa weeyaan waa dhibaatooyin nololeed sida dagaalo dhacoo kale waad ka wada warqabtiin dagaallo waaweyn baa ina soo maray dad badan oo maanta madaxa ka xanuunsanayay waxay xanuunkaa u keenay dagaaladii iyo dhibaatooyinkii ina soo marayba ayaa ka mid a haddii kufsi qof la kufsado haddaad masalan hortaada lagu dilo qof ehelkaaga ah adiga haddii lagu jirdilo waxyaabahaasoo dhani waxay dhici kartaa qasab ma aha laakiin ay kuu horseedaan xanuunada maanka isticmaalka mukhaadaraadku wuxuu ku jiraa waxyaabaha ugu waaweyn ee isna keenaa dhibaatooyinka maxaan ku dhahdaay ee muqaadaraadka haddaba xanuunka maanku goormuu bilaabmaa yaa la isweydiinayaa xanuunka maanku wuxuu kaga duwan yahay xanuunada kale masalan xanuunka macaankoo kale waxaa laga yaabaa inuu kugu dhaco markaad noloshaadii o dhan soo dhammaysatay markaad jaamacaddaadii soo ka soo baxday markaad shaqo heshay markaad reer yeeratay markaad caruur heshay laga yaabaa inuu kugu dhaco dhiikarkuna waa sidaa kansarku waa sidaa cudurradaba jidhkao dhan saas u badan yihiin nasiib xumo cudurada maanku boqolkiiba konton waxay ku dhacaan afar iyo toban sano iyo wixii ka yar boqolkiiba konton afar iyo toban sano wixii ka yar boqolkiiba shan iyo toddobaatanna waxay ku dhacaan afar iyo labaatan iyo wixii ka yar micnihii waxa weeyaan waa waqtiga qofku noloshiisa aw dhisaayo waa waqtigii jaamacadda aw ka bixi lahaa waa waqtigii secondary aw geli lahaa ama ay geli lahayd gabadhu waa waqtigii ay guursan lahayd waa waqtigii ay ka fikiri lahayd mustaqbal ayuu dhabarka ka jebinayaa marka waa xanuun noocaasa oo saas awgeed ayuu uga duwan yahay xanuunada kale maxaad haddaba waxa weeyaan adigu ehel ahaan waxyaabaha muhiimka waxa weeyaan innaga bulshadeena isma dhexgalno waxaa la moodaa inaan isdhex galno laakiin isma dhexgalno masalan caa'iladaheennu way jiraan caailada is dhex masalan su-aasha wax weeyaan maxaynu ku garan karnaa calaamadaha xanuunkani waxa weeyaan dadku markay wada sheekaystaan wada fadhiistaan isgudagalaan qalbigooga waxa ku jeeso ogaadaan is-aaminaan ayuu qofba qofka kale ogaan karaa dhibaatada haysata innaga badanaa faamilyadeennu waxa weeyaan odaygu wuu ordayaa islaantu guriga ku mashquulsan tahay caruurtu isguuriga ku ordayaan waxa weeyaan wakhtiba layskuma helo la wada fadhiisto oo la wada sheekaysto oo kii kii dhibaata ku soo baxday la garan karo marka waxa weeyaan sida badan waxaa noo yimaada dad bukaana oo nin dhallinyaraa ah ama hooyo xanuunsanaysa oo ehelkeyga ayna ogeyn laakiin iyadu dhibaataysan dhibaato xooga qabta oo markay ka hor timaado ilmadu ka daadanayso laakiin dadka guriga kula nooli ayna ogeyn ama ina yaroo lixiyo toban jira ama mugta maxaanku dhahdaa wiil labaatan jira oo marka dambe kaba qarinaya reerkooga kule haddaan u sheego waan xishoonaya laygama rumaysanaayo amaba ehelkiida hadduu xitaa aabihii u sheego laydhaa wali waa caajiski wa alla wa ku hayaa ma jirte kac eh, marka wax weeyaan waxa rabaa bal idin idii sheego eh, laga yaaba inay qaarkii idinku kudhiida soo martay way dhici kartaa ee calaamadaha ay dhici karto oo muhiima haddiiba ay dhacdo inaad u fiirsatiin inaad ogaatiin ay muhiim tahay waxaa dhici karta inuu isbedel ku yimaado cuntadii wiilkii aad taqaanay ama gabadhii aad taqaanay ama ama xaaskaagii ama adiguba ninkiiba waxaa dhici karta cuntadii in inay hamadii hamadiiba kaa yaraato oo qofku hamad hamadba wahayn cuntada war maxaad cuntada waa ah, cuni laadahay ma rabo waxaa laga yaaba hurdadii inay ka yaraato waxaa laga yaabaa inaad diiqad ku aragto una lahaan jirin waxaa laga yaabaa cadho una lahaan jirin berigii hore inaad ku aragto ila ilmahaaga waa taqaanaaye waxaa laga yaabaa inuu had iyo jeer isku mashquuliye mobiilka adu waxaad is leedahay mobiilkan uu rabaa laakiin laga yaabaa waxyaabo kale oo mashquulinayo inuu mobiilkan ka dhiganayo aw ku baxsanaayo waxaa laga yaabaa inuu guri hadduu qol gaara garayo qolkiisa hoosta ka soo xidho inuu dadka iska ilaaliyo inuu keli socod noqdo inuu asxaabtiisa awraaci jira ka hadho waxaasoo dhani waa calaamado kuu tilmaamaya in ilmahaagii hadday gabarh tahay hadday wiil tahayba ama xaaskaaga hadday tahayba inuu isbedel jiro markaa waxyaabaha haddii aana lala fadhiisan oo qofkii aan la waraysan waxaa dhici karta hadhow inay ku sii badato oo qofkii xanuun markuu dhulka u dhaco unaad ogaatid mararka qaarkood waxaa dhacdaa in Eh, ay madax eh, eh, xanuunkan maanku ama madaxu uu isku bedelo waxyaabo kale oo xanuun jidhka ah oo qofku ka cawdo uun madax xanuun jidh xanuun lafa xanuun oo dhakhtar kasta u geyso oo kaaga dhammaato lacagii oo laga yaaba haddii si yaroo fiican aada u dhegaysatid qofka aada ogaanaysa in waxaan haya ayna ahayn lafa xanuun iyo madax xanuune ay tahay wax kaloo xagga maskaxda ah waynu soo martay dad xanuunno noocaasoo lacagtii ka soo dhammaatay oo ilaa kenya maxaan ku dhahdaa etoobiya ilaa turki la geeyo kumaan kun lacag ka soo baxeen oo wax yaroo sahlah u xanuunsanayay oo dawo yaroo sahli daaweynaysay mararka qaarkood waxaa dhici kartaa inuu jiraba xitaa balwad oo qofku isticmaalahayo markuu aabbihii ka waayo naxariis hooyadii ka waayo naxariis walaalkii ka waayo naxariis qof waliba u idhahdo annagat wax alla wax ku hayaa ma jirtee waxay dhici karta qofkaasi inuu marka mararka qaarkood aw xagga balwadda u leexdo si maskaxdiisa uga damiyo waxaan buuqan iyo waxaan ku furan marka waxa weeyaan calaamadahaas iyo kuwo fara badan oo kale waa muhiim markaynu guriga joogno inaan wada inaan wada in isla wada sheekaysano faamiligu inuu waqti isku helo waxay ku jirtaa caafimaadka qoyska oo dhan bay ku jirtaa hadduu aabbo yahay aabo inuu ordin uu waqti siiyo reerka in meel wax lagu wada cuno in habeenkii mar t v-ga lawadama bannaankaba laska wada fadhiisto la wada sheekaysto la wada qoslo taas waxay keenaysaa in laguda in qalbigu bannaanka usoo baxoo lays wada aamino ayaa keenaysa runtii waxa dhacda in eh, maxaanku idhahdaa annaga waxaana soo mara dad wadna xanuun baan qabaale oo dhakhaatiir fara badan badan badan badan soo maray oo intaasoo musawiro emera iyo city scan iyo dhiigag iyo ilaa dibadaha la geeyey wax wadnoo xanuunayaana ma jirto wax yaroo muugtahay maxaan ku dhahdaa xanuunkan xanuunada maskaxda ayaa qofkaa haya annagu dhakhaatiir haddaan nahay marka lanoo keeno sideen ku garanaa xanuunka xanuunka maanku lama mid maaha xanuunadan kale ee muugtahay maxaan ku dhahdaa jidhka jidhka hadday lafi ku jaban tahay dee mashiin baa lagu gelinayaa masawir baa lagaa qaadayaa waxa lagu leeyahy wataa laftii jaban waa lagu tusayaa ama hadda eh, mashiinada cusubayaale m r i d s scan iyo waxba lagu dirayaa waxuunba lagaa soo saaraya wa lagu hanaya waa lagu tusayaa xanuunada maanku saas ma aha xanuunada maanku waxa weeyaan eh, nasiib xumo weli may gaadhin heer shaybaar lagu baadho ama lagu baadho sawiro iyo m r i iyo maxaan ku c t scan lagu ogaado lama gaadhin dadkeennu xitaa markay kuu yimaadaan adoo markii kuu warramaan xanuunkii garanaya ayay ku odhanayaan miyaanad musawir u dirayn micnihii waxa weeyaan haddaad musawir u diri weydo dhakhtarkaas qofkaasi dhakhtar kale u tegi doonaa si madax loogu sawiro waxa weeye xanuunada maanka musawir laguma garto xanuunada maanka waxaa lagu gartaa maxaan ku dhaha dhegaysi qofkoo qofkoo wakhti la siiyo qofkoo si fiican loo dhegaysto mar iyo lababa lala kulmo qofka mararka qaarkood waxaa dhici karta in la yidhaahdo shan daqiiqo qofka laga kulma ama tobanba daqiiqo lagu laguma ogaan karo xanuunkiisa qofka qofka waxaa lagu ogaan karaa inaad si fiican ula fadhiisato aad dhegaysato waayo dadkeenna madaxa ka xanuunsanaya lamaba dhegaystaba marka qofku markuu yimaado dhakhtarka mas-uuliyadda koowaad ee saaran waxa weeyaan qofkaa dhegayso waqti si ha ku aamino waxba laga yaabaa marka ugu horraysa uu kuu yimaado inuu ku aaminsanaynbaba waayo cayb waa la soo caayi jiray wax lagu odhan jiray war waxba kuma hayaane naga tag wax khuraafaad kala lagu aqriyi jiray marka waxa weeyaan waqti sii qofkaa hadday xitaa maalinta aad aragtiinuu weli awna kuusoo soo dabacsanayn maalin labaad u qabo maalin saddexaad u qabo aakhiritaanka qofkaa waad ogaanaysaa xanuunkiisa wuuna ka bogsanayaa xanuunka waa hubaaltaasi ama xanuunkaasi wuxuu gaadhayaa maxaan ku dhaahdaay xaalad ku noolaan karo oo sida macaankuba soo qofku laba noolaado saasoo kale iyuu gaadhayaa marka annagu haddaanu nahay dakhaatiirta sychatriska ah ee ku takhasusay xanuunada maanka habkan ku baadhnaa maxaan ku dhahdaa ma ku ogaanaa xanuunada maanka waa dhegeysi waa dhegahayaga laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood in xanuuno kale ka shakin oo dheeraada waayo maskaxdeenna iyo jidhkeennu way isku xidhan yihiin mararka qaarkood xanuun jidhka saaran ayaa keeni kara xanuun madaxa ah ama xanuun madaxa ayaa qudhiisu keeni kara xanuun jidhka ah marka mararka qaarkood haddii aanu shakino baaritaan kale waan u dheeraada si aan iskaga saarno meesha inaynu wax kale ku jirin laakiin uma dirno emera iyo siskan iyo baaritaano waaweyn uma dirno waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago kale khuraafaad fara badan oo laga aaminsan yahay xanuunada maanka gaar ahaan dadkeenna soomaalidu aynu ka aaminsannahay maxaa ka mid a waxaynu u leenahay xitaa maahmaahyo ayaanu leenahay waxaa ka mid a ilaahow dilo hay doorin yacni waxa weeyaan qofka soomaaligu wuxuu ka jecel yahay inuu xagga maskaxda ka xanuunsado inuu dhinto ayuu ka jecel yahay waa waxyaabaha khuraafaadka ah runtii ee xagga diini ahaan aan ohan karo kolley sheekh musheekh bay nala joogtee inayna fiicnayn baanu malaynayaa inuu qofku jeclaysto inuu dhinto intuu qaadi lahaa xanuun maanka xanuunka maankuna maaha waa isku wada mid oo xanuun maanka oo keliya maaha maaha hmm. waa xanuunadu noocyo fara badan ayay kala leeyihiin qaar khafiifaa jira oo la daweyn karo iyo qaar culus baa jira waxaa kaloo jira nin waalani wuu roonaadaaye wuu bogsaday lama ma laha ee iyaduna jirto oo iyaduna wax beena ah xanuunada maanku aniga ima khuseeyaan qof walba khuseyn karaan si idiin sheegaaye cid walba ku dhici karaan xanuunada maanku caruurta kuma dhacaan oo kale dad baa yidhahda xanuunka maanku caruurta kuma dhacaan haddeer maxaa idiin sheegaaye boqolkiiba shan iyo toddobaatan waxay ku dhacaan afar iyo labaataniyo wixii ka hooseeya boqolkiiba kontonna waxay ku dhacaan afar iyo toban iyo wixii ka hooseeya mini waxayba ku dhacaanba dadka dhallinyarta ah iyo caruurta ku dhacaan Eh, dadka dadka maanka ka xanuunsanaya ee eh, waxa iyaduna jirta waxaa la yidhahdaa khatar bay ummadda ku yihiin oo iyaduna mid mid beena ah waa laga baqaa dadka madaxa ka xanuunsanaya taasina waxa weeyaan waa wax beena haddaynu eegno somalilan masalan sanadkiina dhaafay sanadka aynu ku jirna labadii kun iyo koob iyo labaatankii imise qof haddaynu qiyaasno ayuu qof kala dilay imise qof ayaa ku dhintay gacan qof kaloo bili aadan ka soo qaad ma boqol baan odhan karnaa ma laba boqol baan odhan karnaa intaa doontid dhe imise qof buu dilay qof waalani ma qiyaasi karnaa waxaa dhici kartaa mid ama laba in la odhan karo inuu qof madaxa ka xanuunsanayey dilay weliba qofkaasna waa qof isaga la dhibayey oo ama la xidhxidhayey ama la dilayey ama la caayayey ama la dhagaxyeynaayey laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka wax dilaaya waa dadka caafimaad qabay sideenaa dhar fiican sidee qurux badan ee isku haystayna wada caafimaad qabno weeyaan dadka wax dilaa markaa dadka maanka ka xanuunsanaya maaha in laga boqo iyagu wax ma dilaan labada iyagaa la dilaa lagu tacadiyaa waxaa kaloo jira xanuunada maanku waa dadka qabaay waa dad shaksiyadoodu daciif tahay dad baa iyaguna saa idhaahdaan ninka ad adag ama gabadha ad adag xanuunku magan kuma dhaco dad badan oo yidhaahsaa jira xanuunka maanku cid cid kasta uu ku dhici karaa nin adag nin madaxweyne ah eh, kuwa kasuuq ordaaya cid walba uu ku dhici karaa waxaa kaloo iyaduna la aaminsan yahay qofka xanuunka maanka ku dhaco rajo ma laha taasina iyaduna waa mid qaldan qofka xanuunku ku dhaco eh, rajo uu leeyahay wuuna ka bogsan karaa sida dadka kaleba uga bogsado ah, okay marka wax weeyaan eh, runtii eh, waqtigu aada inoogu yar eh, waxaan jeclaan lahaa xanuunada xitaa inaan mid mid idinku soo qaado laakiin waqtiga aad inoogu yar xanuunadu way badan yihiin waxaa jira xanuunada baqdinta haddaad moogtahay qofku awnaxayo oo baqayo oo awna waxba qabsan karayn waxa uu ka baqaya in auna garanayn waxaa jira xanuunada debreshonka la yidhaahdo oo qof walbahaar iyo walwal iyo diiqad iyo niyad jab iyo nolol nacayb ay dhici karto xitaa qofku ilaa naftiisa au yidhahdo faa'iida male noloshan isdil aanu yidhaahdo oo qaarkood isdilaanba oon cisbitaallada ku aragno walow inagu soomaaliduna aynaan aaminsanin inaan isdilno laakiin waan isdilnaa dad badan oo isdilay ama gaas ku shubay ama isku dil wax kale isku sameeyeyna way way joogaan cisbitaallada dadka noo yimaadana kuwa badan ayaa noo sheega inay isdiyaarsadeen say isku dil lahaayeen waxaa jira xanuunadan iskusafariniyada ee maxaanku dhahdaa ee waalida runta aha ee dadka suuqa ordaya ee iskusafariniyada la idhaahdo iyadoo qudhoodu waa xanuunada halista ah ee culus weeyaan waxaa ka mid a ah baaboolka xanuunada la yidhaahdo ee qofku muugtahay marna kacsan yihuu cirka sare jiro marna dhulka taxashan yihuu dhulka ku jiro debreshon ku jiro waa xanuuno muugtahay maxaanku dhahdaa sida mawjadaha badoo kale a isbabedilaya weeyaan marka xanuunada bad way xanuunada maanku aad iyo aad bay fara badan yihiin eh, habase hate waxaan eh, jeclaan lahaa inaan idila idila wadaago xanuunka maanku kahorteg ma leeyahay xanuunka maanku kahorteg buu leeyahay wuxuuna u leeyahay inaan bedilno habdhaqankeenna in aan muugtahay maxaan ku dhahdaayey inagu dhexdoodna cadaalad iskula noolaano eh, xaqiraada kale iska dayno cunto fiican qofka u cuno hurdo fiicanoo u cuno iska daayo maxaan ku dhahdaa balwadda haddii moogtahay maxaanku hooyooyinkeena kuwa ugu muhiimsan hooyooyinkeena inaan daryeelno waayo hooyada ilmaha caloosha ku haysaay hadday hooyada cadhoonayso hooyadu hadday ciiloonayso hooyadu hadday diiqad ku nooshahay wax alla waxa dheecaano ee diiqaday maskaxdeedu soo daynayso oo dhani ilmahana way ku dhacayaan ilmahaasi ka beri ka maalin markuu dhasho xitaa haddayna cidhibaad ku soo baxin markuu weynaado raad bay ku yeelan doontaa wuxuu noqon doonaa ilmahaasi ilmo aan isu kalsoonayn ilmo aan qayrkii la taabo qaadin ilmo fahamkiisu laga yaaba inuu yaraado ilmo isagu wax diloo dagaal yeesha ilmo xanuunka maankuba ku soo dhaco ayaa dhici karta marka inaan hooyadeenna dar yeelnaa haddaan rabno in caruur caafimaad qabno inaan helno waa in marka ugu horeysa aan daryeelnaa hooyade hooyooyinkeenna yacni iyo xaasaskeenna waa inaan daryeelnaa waa muhiim weeyaan hadalkaasina runtii waa hadal saxa oo cilmi baadhis lagu ogyahay weeyaan oo lagu ogaaday midda kale waxa weeyaan mukhaadaraadka inaan yarayno oo muugtaha mukhaadaraadku dhibaato aada iyo aada weyn buu dad bulshadeenna ku hayaa wuxuuna ka mid yahay dhibaatooyinka maanta haysta maxaan ku dhahdaayey dalkeenna iyo dunkanood karu qabtiin waxaan kusoo koobi lahaa oon kusoo gabagabayn lahaa runtii waan ka waqtigeeda yaan maxaan ku dhahda waxaan kusoo koobi lahaa wasaaradda caafimaadka iyo dowladdeena somaliland xil weyn bay iska saartay sida wax uga qaban lahayd caafimaadka maanka runtii waxa weeyaan hadda waxaa la sameeyey wasaaradda caafimaadka ee mashruuc ballaaran oo wax lagaga qabanayo caafimaadka maanka wasaaradda dhexdeeda waxaa laga abuuray wasaaradda caafimaadka ee waax cusub oo hore aan u jiri jirin oo ka shaqayn doonta kana shaqaynaysa hadda bilaabatay sanadkan inay wax ka qabato caafimaadka dalkoo dhan ee waaxdaana anigaa ka madaxa waxa weeyaan waxaa loo qoondeeyey in lacag yar oo cashuura la saaro jaadka ama qaadka lacagtaasoo wixii ka soo baxa lagu maam lagu finance garayn doono ama lagu maalgelinaayo maxaan ku dhahdaayey caafimaadka maanka waxa la sameeyey maxaan ku dhahdaay cusub baa la dhisayaa sida gobollada sool iyo sanaag ore designki waxoo dhan waa la sameeyey laba cusbaaloo waaweyn baa laga dhisayaa sool iyo ceyrgaabo iyo maxaan ku dhahdaay laascaanood oo cudurada maanka oon awal jiri jirin cusbaaladii horee jiray waa la hagaajinayaa daawo gobollada oo dhan daawooyin baa loo gadaya oo bilaasha Eh, shaqaalaha waxaan u bilownay tababaro cusub oo sidii loo sare loogu soo qaadi lahaa ee eh, aqoontooda iyo waxgaradkooga sare loogu soo qaadi lahaa waxaan daabacnay daabacaynaa hadda ku jirnaa in habkii looga shaqayn lahaa cusaalada qudhowda sare loo qaado oo aqoonta shaqada serviska ama eh, adeega la sameynayo qofka dadka la siinayo moogtahay maxaanku dhahda madaxa ka xanuunsanaya sidii sare soo sare loogu qaadi lahaa aada iyo aad badmaadsantiin haddaan waqti badan qaatay mm, hadduu waktiga hadhin su-aalaha diyaar baan mahay islaam baa jiri jirtay wiil bay aha wiil yar bay lahaydoo xoogaa xan yaroo adhiyana way lahayd ciidan kalena ma haysato deedna ilmihiina waxay damacday inuu qur-aanka barto nin macallin ay u keento waxay tihi sheekhow maanta keliyan anugu adhiga ka raaci karayaa gelinka horena awalka u dhig gelinka dambena aakhirka u dhig gelinka <laughs> horena awalka u dhig gelinka dambena aakhirka u dhig waxaa ka dhigan cilmiga uu shan sano soo baranayey doctor yacquub ayaa waxaynu rabnaa hal saac inaynu kaga boganno marka macallinkiina macallin fadina buu ahaayo qaalintiina way soo diyaarisay markaasuu gelinkii hore wuxuu qaybsiiyey huwa alwalu geligii dambena walaakhiru buu qaybsiiyey markaasay ku tihi awal iyo aakhirba ma u dhigtay haya awal iyo aakhirba u dhigay <laughs> marka dee cilmiga imika aynu qaadanayna sakatiriga saacad gudaheedu awal iyo aakhirba u dhigay waa cilmi aada u guda ballaadhan sha allah anigu shaqsi ahaan iminka masale aan xal u la-aa ayaan caawa dictoorka ka faa'iiday waxaan isweydiin jiray hableheennan la dagaalamaya haragooda iyo jidhkooda iscaddaynaya tolow waxaan ku kalifaya inay abuurtii rabbi ka cararaan maxay tahay waxaan kalsooni la-aanta ku riday ee sidii ilaahay u abuuray axsan taqwiim ilaahay wuxuu leeyahy insaanka waxaan u abuuray abuurtii ugu fiicnayd tolow hablahan maxaa ku diray jidhkoodii iyo haragoodii quruxda badnaa waa la isku ammaani jiray berigii hore luul baa la odhan jiray gabadha waana ku faani jirnay waagii hore madowga waxaan soo gaadhnay annagoo geedaha fuulla dheeriyaa dhuxusha ka madoobiyaa aabbahay baan arkaa haliya nirig buu wadaa iyadoo la yidhaahdo oo madowga lagu faano mar keliyunbay isbedeshay xeeladii oo waxaa la yidhaahdaa doqon habeen baa madow doqon subxaana allahi alcaiim marka hadda waxaan caawa ogaaday oo doctoorku inoo sheegay nooc waaliya oo psychiatriya inay haweenkan jidhkooda caddaynaya ay qabaan marka waan fahmay hadda waxani inay nooc waaliya tahay oy u baahan yihiin inay u yimaadaan doctor yacquub doctor yacquub ayaa ka daweynaya kalsooni darrada abuurtooda ay ka qabaan ha u yimaadaan haweenkan iscaddaynaya way ba way bukaane aqoontii saykaatarigaana caddaysae ha u yimaadaan dhakhtarka in allahu tacaala haddii su-aal la hayo oo dhakhtarka la weydiinayo waa sax Eh, dictoorka wuxuu sheekh maxamed weydiiyey dad fara badan oo dayacan oo dariiqyada jiifa oo waalan baa jira eh, dadkaasina daryeel bay ummaddana ku leeyihiin aqoon-yahankana ku leeyihiin waxaan ka markhaati kacayaa doctor yacquub in badan inuu arrintaa ka howlgalay eh, daryeelna way u baahan yihiin bal maxaa uga qorsho ah dictoorka haddii uu maxaanku idhaahdaa baraanjka ammaanka uu haysto sidee inuu dadka u caawiyo waa runtaa weeyaan wayna damqaysaa dadkeenna walaalaheena suuqa yaacaya iyagoo qaawan gawaaridu khatar u ah shaqsi ahaanna way ii damqaysaa dowlad ahaanna way noo damqaysaa shicib ahaanna way noo damqaysaa run ahaantii waxa weeyaan wasaaradda caafimaadku muddooyinkii ugu dambeeyey ilaa iyo labadii sano ugu dambeeyey runtii dadaal aada ayay ugu jirtay sidii caafimaadka maanka ee kor loogu soo qaadi lahaa dadkeenna madaxa ka xanuunsanaya wax loogu qaban lahaa eh, dadaalkaas wuxuu ahaa mid iska soo jiitamayey eh, midhihii ugu horreeyey hadda sanadkan aakhirkiisa umana soo gaadhay eh, hadda waan ii sheegaayey way custaaladii hore waxaan ku wadnaa dib u habayn shaqaalihii joogay dib u habayn baan ku wadnaa haddaad hadda cusbitaalka hargeysa tegtid cusbitaalkii hore taqaanin maaha cusbitaalka hargeysa dhimirka cusbitaalkii hore taqaanin maaha runtii waa cusbitaal ka duwan oo qof waliba jeclaysan karo inuu tego waan idinkula talin lahaa qofkii qof ka xanuunsanaayo waxba ha u tegina braifatka xitaa annaga waxbaa noo imanina dhaktarka hargeysa tega ee cudurada maanka waa nadiif waxa weeyaan gurigaaga sidii u nadiiftay uu nadiif u yahay cuntaa la siiyaa daawooyin baa la siiyaa waxaasoo dhan oo wada bilaasha eh, marka waxa weeyaan eh, hawshan waa hawl hadduu bilaabantay eh, gobolladoo dhanna hadda wuu ka socdaa oo saan idii sheegaya ilaa laascaanood iyo ceerigaabo oona wax adeega una jiri jirin ayaan hadda ka bilownay dhowaan wafdi weyn oo ah hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor maxamed cabdi xirgeeye iyo aniga iyo tiim kale ayaa israacnay oo gobolladoo dhan furnawdal ilaa iyo ceergaab ayaan gaadhnay xaaladda dalkao dhan baan soo eegnay war warbixin baan ka bixinay warbixintii wixii soo baxayna hadda waan ku camal falaynaa waa wax bilowday Eh, habase ahaatee maalin wax walba laguma qaban karo waxaan rabnaa inaan dadka suuqa jooga ee eh, ka kaxayno suuqa waxaan rabnaa kuwa cilaajyada lagu hayo in cilaajyada eh, serviska ay adeega helayaan sare loo qaado cusbitaalada dowladda kuwa ku jira qudhooda in sare loo qaado waxaan rabnaa dakhaatiirta qudhooda in waxaan rabnaa in cudurada maanku ay berigii hore waxa la aaminsanaa cudurada maanka iyo cudurada jidhku laba loo kala haystay waxaan rabnaa inaan walaalayno adduunka kale haddaa ee casriga ah cudurada maanka iyo jidhku ma kala maarmaan waa isku mid weeyaan dhakhtar kasta waa inuu daweyn karaa cudurada maanka ee cudurada maanka kuwa halista ah ee adag uwaa loo in loo soo gudbiyaa dakhaatiirta takhasus ku haysta anigoo kale ah laakiin waxa sahlan cudurada sahlan oo dhan waa inuu dhakhtar waliba xaq baa loogu leeyahay inuu daweeyo marka waxa weeyaan sheekh waa su-aal fana wanaagsan wasaaradda caafimaadku hawl weyn bay ku jirtaa waxaan rajaynaynaa dhowaan in dariiqada somalilan laga waayo maxaan ku dhahdaay dad madaxa ka xanuunsanayo oo qaawan oo yaacaya jazaku allahu khayran rag hantile baa jooga meelaha ugu fiican ee sadaqadu ku baxaysaana waa ninka ammaankiisa waaye haddii la idhaa maantoo kale cashuurta dadka laga qaadayo hal hal dollara loogu daro ma yeelaysaan dadkii waala-ana waa diidaysaa inay maxaanku daranyoodaan an waxaan odhan lahaa sida qaadka loo saaray cashuurta in miisaaniyad gaara ah cashuurta loogu daro dadka waalwaalan oo gacan aamina laakiin ay ku dhacdo qasnad aamina ay ku dhacdo lagulana xisaabtamo sida yacquub oo kale markaa lacagta intaa la eg baa sanadkaa nalaga qaadee maxaa horumar aada samaysay haddaan de la iskaashan far keligii foolma noqdo maxamuud E, cornel maxamuud isagu talow keenay wuxuu yidhi qaadku waa sundilaaya marka intaynu isaga wax ka qaadanayn isaga baan iska joojino ra'yigaasu isagu so cali e, waa ra'yi weeyaan sidaan u arkayo e, brofesor cali wuxuu leeyahay dadka waalwaalan innagaa sii waalla taasina waxay ku imaanaysaa wacyigelin la-aan waxaanan u filayaa iminka inuu digtoorku uu fahmay sida loo wacyigeliya ummadooda masaajidada khalqiga daawanaya u arkaya sawdkeennana maanta caalamkaoo dhan buu marayaa marka inuu qorshaha ku darsan doono inuu barnaamijyo t v-ga ka baxa oo lagu wacyigelinaya inta miirta miirka qabtaa inay u naxariisato inta waalwaalan si aana iyana u waalanin haddii alla yidhaahdo e, qodobkan hore ee qaadka aan iska dayno e, waxa weeyaan runtii qaadku waa dhibaatada cid walba way ogtahay waa dhibaatada waa masuubo ma ina haysato weeyaan habase ahaatee masuubadii haddaan waxba ka qaban karayn maxaan ku idhahdaa bal si unuga faa'iidayso adduunyada kale xitaa way jiraan sigaarkoo kale wadamadii hore mare markay jooji kari waayeen maxaan ku dhahdaa cashuur baa la saaraa marka waxa weeyaan jaadka waad ogeyn berigii dhaweyd in la joojiyey covid ku yimiday shan iyo labaatan cisho keliya waa la hayn kari waaye wixii dhibaato dhacda waad ogeyd askartii baa laga iyagii baa keenayay marka waxa weeyaan jaadku ilaa maraha dhowr jeer baa laysku jooji ilaa dowladdii hore ee militariga ha ilaa tii ingiriiska waa laysku dayay in la joojo iminka waddankan maraykanka la yidhaahdo daroogadu waa dhibaatooyinka ugu waaweeyaan xitaa dayaaraduhu kula dagaalamaa iska dha wax kale dayaaraduhu kula wadamo kale ku duulaa uu burburiyaa magaalooyin dhan isagoo la dagaalamaya daroogooyinka haddana wuu joojin kari waaye marka waxa weeyaan sida qura haateen ku joojin karnaa daraagada waxa weeyaan waa wacyigelin wacyigelintaasna waa inay ka bilaabantaa iskuulka sida laysku tallaalo xanuunada looga tallaalo waa in caruurteena uga tallaalnaa eh, balwadda uga tallaalnaa gaar ahaan weliba qaadka iyo hadda qaadka wax ka xun soo galay oo eh, xashiishadii iyo khamradii iyo balaayo kaloo ka sii badan qaadkii baabaad moodaysaa inuu noqon doono beri dhow eh, sahal noqon doonaa bulshadu way wada tahay waxa weeyaan waa horeba usoo sheegay haddaynu rabno in caafimaadkeenna maanka wax ka qabanno waa inaan habnololeedkeenna bedilnaa in masalan dadkeenna waxaa ka mid a ah cuqdada aynu qabno masalan dadkeena hadduu qofku waxlaa yahay hadduu ilaa yahay ma wixii awla-aabaa loogu yeedhayaa war kii shala-aabaa laleeyahay hadeeg hadduu gacan laaya waa gacanloobaa laleeyahay hadduu gaamiyahay gaaboogi baa la odhanaya hadduu fooxin hadduu madow yahay waxaa laleeyahay dayax baa laleeyahay maxaan ku dhahdaay <laughs> hadduu cas yahayna kabasi waxa la leeyahay carabkii baa la leeyahay <laughs> waxa weeye ummaddeennu waa ummad dhinaca aad iyo aad baan uga xunnahay innaga qudheennaa u baahan ina isbedelno runtii annagu tiibiyada ma aqaanin qaarkeed iga aragteen waan ka wadnaa barnaamijyo badan baan ka wadnaa barnaamijyo badan oo mugtahay lala xidhiidha cudurrada maanka laakiin maybe wnoha think arrintan sheekhu ilaahay khayr siyaa uu caawa sameeyey ee masaajidada inaan ku xidhanno iyadana oon la wada shaqayno wada shaqaynteeda inaad sii ballaaranto aad u fiican tahay waanaad salaamantihiin waa su-aal ibraahim gaafuur khayralaa diyaar baan la nahay meheraduhuna way kari karaan qadar inay bixbixiyaan doctor yacquubow sidee gacan aamina loo heli karaa waa waa su aad iyo aad culus weeyaan aduu iska bilow aduu soo ururi <laughs> annaguna shaqadan qabanaynaa <laughs> waa xanuun psychiatry oo dhakhtarkii mutakhasiska ah ah, fadhiya wuxuu ina weydiiyey dadka qaar baa markay kula joogaan nasaaxi ah si fiican kuula sheekaysanaya in yar haddaad ka aamustana isagu mawjo daaranaya oo ismaaweelinaya eh, ah, xaaladaas wax nooga sheeg horta waxa weeyaan eh, xanuunada maanka iminkaanuu dal waxaan ka imid dal eh, aan joog jiray dalka sweden la yidhaahdo magaalada stockholm qofka madaxa ka xanuunsanaya waxa la xidhaayo keliya oo la qasbaa laba jeer waa hadduu wax dilaayo uu ummadda khatar ku yahay ama naftiisa khatar ku yahay labadaa uunbaa la xidhaa hadduu qofka ama isla hadlaayo ama u muugtahay dharka shaarhka dhinac kale u sito oo laakiin au noloshiisaas ka wato cidina ma danayso marka waxa weeyaan haddii saaxiibkaa ama ninka ehelkaaga ahee markuu markaad ka jeestina hadlaaya hadduu shaqadiisa wato noloshiisa ku filan yahay aw reerkiisa dhaqanaayo aw soo hoyanaayo aw maydhanaayo dee waxba hadanaynaya sigadaas isaaska ahaadee <laughs> runtii dhakhtarku si fiican buu inoogu hagar baxay su-aaluhuna waa badan yihiin salaadiina way taagan tahay waxay ku fiicnaan lahayd hal ma hal habeen oo kaamil ah in dhakhtarka su-aalihiisa la siiyo si uu ni waliba halka bugta ama cidda bugta uu uga bugto waxaan isku dayi doonaa in isaga iyo dhakhaatiir kaleba aan soo celcelinno wayn isku xidhno casharkeenna iyo casharadan aanu ka maarmaynin marka digtoorka waan u mahad celinaynaa ciddii u baahanna telefoonkiisaan siinaynaa haddii aan la idhaahdo telefoonka diyaar buu u yahay ama whatsappka ama telefoonka wixii su-aalaha ka weydiinaysaan waa diyaar waa dhakhtar u yimi oo sweden uga yimi isagoo hanti iyo maalba haysta inuu umadiisa wax la qabto buu u soo kacay marka nambarkiisuu idiin yeedhinayaa wixii uga baahataan dhakhtarka waxaad ka soo weydiin doontaan telefoonkiisa eh, four six eight nine three six eight eh, sida badan dadka kula xidhiidha marka eh, waan soo dhoweynaya qofkii la soo xidhiidha asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu